bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacdu waxaan soo haynay kitaabkii matnu larciin alnawawiya lilimaami alnawawiyi raximah llahu tacaala alxadiidu halaathuun can abi haclabata alkhushaniyi radia allahu canhu can alnabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalama qaal in allaha farada faraa'ida falaa tudayicuuha waxadda xuduudan falaa tactaduuha waxarama ashyaءa falaa tantahikuuha wasakata can ashyaءa raxmata lakum gayra nisyaan falaa tabxaثuu canha xadiiثu xasanu rawaahu daara quطniyu wagayruh can abi thaclabata alkhushaniyi waxaa laga wariyey radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh waalih wasalam nebigu waxa uu ka wariyey qaala nebigu inuu yidhi in allaha farada faraa'ida in allaha alle farada waxa uu waajib ka dhigay faraa'ida waxyaabo waajiba falaa tudayicuuhaa ee ha dayicinina waajibaadka alle ha dayicinina waxadda alla wuxuu xadeeyey xuduudan soohdimo falaa tactaduuhaa ha gudbinina soohdimahaas waxarama alle wuxuu xarimay ashyaa'a waxyaabo falaa tantahikuuhaa waxyaabahaas dildilaacinina oo yani ha dhexgelinina ha qararinina ayb waxarama ashyaaa ashyaa waxyaaba ayuu xarimay falaa tantahikuuhaa yani ha dhexgelinina hadilaacinina wasakata can ashyaaa waxyaabana alla wuu ka aamusay xaggooda raxmatan lakum naxariis oo idin naxariisanaya darteed hayra nisyaanin hilmaan la-aan isagoon ilowsanayn falaa tabxauu ha baarbaarinina canha waxyaabahaas ha baarbaarinina xadiidun xasanun weeyaan rawaahu daara quniy baa wariyey alimaam abulxasan caliy bn cumar addaara qutni llah iyo waqayruhu baa wariyeen dabaraani iyo kale waa qeyrkaas iyo khadiib lbaqdaadi iyo bayhaqi iyo abu nucaym iyo xaakim xadiidkan wuu saxiix yeelay imaamu nawowina sida aa ujeedid xadiidkan uu xasaniyey abuu bakr ibnu samcaanina fii amaalihi ayuu sidoo kale uu ku xasaniyey kitaabkaas Eh, xadiidkan macaanidiisa axaadiis badan baa yani ku timid eh, sidaa darteed marka xadiidku waa xadiid maqbuul ah oo xadiid xasan ah weeyaan xadiidkan marka waa asal ahmiyadiisa waxaa weeyaan waa asal aada iyo aada u weyn oo usuusha diinta ka mid ah qaarkood waxay yidhaahdeen axaadiista rasuulka ma jira hal xadiid oo yacnii usuusha cilmiga iyo furuucdiisu yacnii kaga koobnaansho badan xadiidka abi taclaba yani xadiidkan xadiid ka koobnaansho badan oo sida uu u koobay usuusha diinta iyo furuucdeeda wax u koobay sidiisoo kale ma laha sidaabay dheheen nacam rasuulaa culimada marka waxaa kale waxyaabaha marka xadiidkan qofkii ku camal fala marka thawaab oo dhan ayuu helayaa uu koobsanayaa ciqaabna wuu ka nabadgelayaa maxaa yeeley ninkii ilaahay waxyaabaha uu farad yeelay guto xaaraantana ka fogaado xuduudda allana ag istaago oo aan gudbin inuu wixii ka maqan ee alla aanu ka hadlin inuu baarbaarana iska daayo fadliga qeybihiisa oo dhan ayuu qofka isagaa uu oofsaday ou dhammaystirtay xuquuqda diintana waa waa oofiyey maxaa yeele sharaacdu intaa ka bixi mayso shareecadu intaa ka bixi mayso waxyaabaha alle subxaana watacaala marka xadiidku wuxuu ka bilaabay in allaha tacaala alle farada faraa'ida waxyaaba ayuu dadka ku farad yeelay ayb faraaisha marka waxyaabaha ilaahay addoommadiisa uu ku farad yeelay waxaa weeyaan waxyaabaha uu ku laasimiyey inay gutaanna uu faray oo marna aanay ka tegi karin hadday ka tagaanna ciqaab ay ku mudanayaan waa sida salaada iyo zakada iyo soonka iyo xajka iyo ammaanadoo la guto iyo waxyaabaha ayaa ka mid a waa waajib marka waa waajibaadka marka waajib iyo faradna waa isku macno jumhuurulculamaa agtooda culammada badankood abu xaniifa marka laga reebo waxa weyaan inta kale waajibka iyo faradku isku mid ayay ka dhigaan nacam marka eh, ilaahay subxaana watacaala in allaha alla farada faraaida waxyaaba ayuu farad yeelay ayb taa marka iyada waa taasaa nacam waxadda eh, waxadda xuduudan xuduudo ayuu alla subxaana watacaala ou xadeeyey ayb oo xuduud ayuu alla subxaana watacaala soohdimo ayuu sameeyey sohdimaha marka alla subxaana watacala in la gudbo waa wuu diiday sohdimaha alla subxaana watacaala marka waxaa weyaan axkaamtiisa uu dhigay isaga marka ee muxara yacni waxyaabaha muxaramaadkii alla uu xarimay ayaa sohdin ah oo waa xadiidkii aan soo marna oo ahaa alaa ina likulli malikin ximaa wa ina xima allaahi maxaarimuhu alla sohdimihiisu waa waxyaabaha uu xaaraanta uu ka dhigay nacam waxadda xuduudan alla subxaana watacaala xuduud ayuu jeexay sohdimo ayuu xadeeyey falaa tactaduuhaa ha ku xadgudbinina sohodimaha iyaga ah naam sohodimahaas iyaga ha ku xadgudbinina wa xarama alla subxaanahu watacaala wuu xarimay ashyaaa waxyaaba ayuu xarimay oo xaaraantii marka iyadana waxyaababu alla subxaana watacala xaaraan qadcana uu ka dhigay marka ha u tallaabinina xaaraanta iyadana waxyaabaha alla subxaana watacaala uu xarimay horaan usoo marnay ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin xaaraanta marka cadcad waxaa weeyaan sida bakhtiga cunidiisoo kale dhiigga cabidiisoo kale hilibka doofaarka oo kale asnaamta in la caabudo oo kale waxyaabahaasuu xarimay waxyaabaha marka inay xaaraam yihiinna waxaa laga faa in goodi aad iyo aad u daran oo kusoo arooray iyo adkeyn aada iyo aad u daran oo laysku adkeeyo inay kusoo aroortay lacnad inay kusoo aroortay xuduud yacni cuquubo inay ka waajibto waxyaabahaasoo dhan baa marka eh, xaaraanta iyada lagu gartaa weyaan ayb falaa tantahikuuhaa xaaraantaas alle subxaana watacaala waxyaabaha uu xaaraanta ka dhigay hadildilaacinina oo gudaha usii gelinina nacam marka halkan xaaraantiina waa lagu sheegay xuduuddiina waa lagu sheegay marka xuduudda alle subxaana watacaala laftirkeeda sohodinta alle waa xaaraamta laftirkeeda wayn xuduudda waxaa kaloo lagu macneeyaa cuquubada sharciga ciqaabta shareecadu ay xadiday oo qof markuu dembi galo sidaa sidaa hala yeela ah sida zaaniga in hadduu nikaax soo mara dhagax lagu dilo haddii kale boqol karbaash lagu dhufto tuugga in gacanta laga gooyo qaadicu lug lugii gacan isdhaafa laga jaro ninka khamrada cabo in afartan jeedal afartan karbaash lagu dhufto ilaa iyo sideetan la gaarsiin karo waxyaabahaas marka waxaa la yidhaahdaa xuduud ayaa la yidhaahdaa nacam xuduud marka labadaa macno ayay leedahay ayb waxarama alla subxaanahu watacaala wuu xarimay ashyaaa waxyaabana ilaahay waa xarimay falaa tantahikuuhaa waxyaabaha alla subxaanahu watacaala uu xarimay idinku waxaa weeyaan ha qararinina oo ha dildilaacinina nacam waxyaabaha marka alla waxyaabana wasakata can ashyaaa waxyaabana alla uu ka aamusay muxuu uga aamusayna raxmatan lakum naxariis idinka uu idiin naxariisanaayo hayra nisyaanin hilmaan la-aan oo waxyaabihii marka laga aamusay waa wixii aan xalaashiisana la sheegin waajibnimadiisana aan la sheegin xaaraannimadiisana aan la sheegin maxay noqonayaan markaas waa shay lagu cafiyey daad samayso waxaasi wax dhibaataa maa dembi ma aha qofkii sameeyo oo falo wax xaraja ama dembiga korkiisa ma ahaanayaan sidaa darteed axaadiistu waxay tustay macnaha isaga xadiidkan abi thaclaba iyo keyrkiisba sidaabay tuseen laakiin waxaa haboon qofku inuu ogaado shayga in taxriim iyo taxliil lagu sheego waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inuu ka qarsoomo xadiidkan afar waxyaabood baa lagu sheegay faraa in la guto xuduudda inaan la tallaabin xaaraantii in laga fogaado wixii alla ka aamusayna in layska daayo la baarbaarin oo qofkii markaa ku dhaqmana waxba dembiya inaanu markaas u lahayn laakiin xalaashi iyo xaaraamtii baa mararka qaar dadka qaarkood ka qarsoomi karto oo mararka qaar xalaashi <coughs> mararka qaar shaygii xaaraamta ah ama la xalaaleeyey yaa wuxuu u baahanayaa fahm kitaabka iyo sunnada laga fahmo maxaa yeele dalaalada nusuustu qaarna waxaa weeyaan waa nas qaar waa waxaa weeyaan oo macno kaleba ma suurtagal kumaaha qaarna waa daahiro wax yani cad weeyaan qaarna waxay u baahan yihiin marka istinbaad iyo yani aada iyo aada u tiro badan oo aada u adag nacam qaar dalaaladooda waa manquuq qaar dalaaladooda waa mafhuum waxaasoo dhan marka usuulka baabkiisa ou yahay laakiin marka taa in la ogaado qofku marka inuu yidhaahdo ma aha shaygii waxaa dhici karta inuu xaaraan yahay laakiin adiga aadan aqoonin oo adiga marka aa u haysato wixii ilaahay ka aamusay subxaana wa tacala laakiin aanay ahayn sidaa darteed marka waxaa haboon inaad dadka ahlu cilmiga ama wax garan karo <coughs> inaad su-aashido fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun taas marka xadiidku waxyaabahaas oo dhan ba marka uu sheegay wasakata alla subxaana watacaala uu ka aamusay can ashyaaa waxyaaba ayuu ka aamusay raxmatan lakum naxariis alla subxaanahu watacaala idinka uu idin naxariisanaayo falaa tabxatuu canha hayra nisyaanin hilmaan la-aan oo alla subxaana watacaala wax markuu ka aamusayey ee aanu ka hadlin macnayadu maaha inuu alle ilowsanaa ma ilowsanayne naxariis buu saa u yeelay saa darteed nabiga sal alla ly slam wuxuu yidhi ina acdama almuslimiina fi lmuslimiina jurman man sa'ala can shayin lam yuxaram fa xurima min ajli mas'alatihi muslimiinta dhexdeeda dadka waxaa ugu weynin badan xagga dembiga muslimiinta dhexdeeda qofkii intuu shay su-aalo shay sharcigu ka aamusay intuu su-aal isaga weydiiyo dabadeedna markaa isaga sababtiisa looga xarimo shaygaas muslimiinta muslimiinta marka kaasaa dadka ugu dembi badan dhexdooda maxaa yeele wuxuu u geystay dhibaato wixii marka sharcigu eh, qeybtan dambe marka ee nebigu sal alla ly slam uu leeyahay wasakata can ashyaaa raxmatan lakum hayra nisyaanin falaa tabxatuu canha xilliga nebiga miyay khaas ku ahayd mase gaar kuma aha maxaa yeele xilligii nebiga waa kasii daran yahay xilliyada kale sababtoo ah waxyigii baa soo degaya markaas waxaa laga yaabaa su-aashu hadday badato shayga in waajib laga dhigo su-aasha hadday badato waxaa laga yaabaa shayga xaaraan in laga dhigo dadkiina marka ay dhibaato ku noqoto saa darteed marka xilligii rasuulkana way darnayd hadda laftirkeedana dadku inay sii baarbaaraanoo tanaduc iyo yacnii madax adayg ay kusii sameeyaan ma aha xadiidun xasanun weeyaan xadiidkan rawaahu daara qutniyu daara qutni baa wariyey iyo wagayruhu iyo hayrkii alxadiiu alxaadi wathalaathuun xadiidka soddon iyo koowaad xadiidka soddon iyo koobaad can sahli bni sacdin asaacidiyi qaal jaءa rajulu ila اnabiyi sala اllahu alayhi waalihi waslama faqala ya rasuula allah dulanii cla camali ida camiltuhu axabani اllah waaxabani اnnaas faqala zhad fi اdunya yuxibaka allah wazhad fima fi aydi اnnaasi yuxibaka اnnaas xadiidu xasanu rawaahu bnu maajah wagayruhu biasaniida xasana xadiidkan waa xadiidka soddon iyo koowaad ee arbaciinka ka mid ah nabigu can sahl bni sacdin asaacidiyi waxaa laga wariyey saxaabiga ansaariga ah qaala wuxuu yihi jaa rajulu nin baa yimid ila nabiy buu yimid sala allahu alayh waalih wasalama faqaala waxau yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow dullanii itus calaa camalin camal itus idaa camiltuhu haddii aan sameeyo axabani allah alla uu ijeclaanayo wa axabani nnaas dadkuna ay ijeclaanayaan faqaala nabigu sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi ishad nac fi dunyaa adduunyada dhexdeeda nac ee ka tag adduunyada ka zaahid yani ayb izhad fi dunyaa adduunyada dhexdeeda zaahid ku noqo mid adduunyada nacay noqo oo aan adduunyada qiimo u yeelaynin macnaha saas u badan qiimo saa u sareeya aan u yeelaynin yuxibaka allaahu alla waa ku jeclaanayaa markaas washad fii ma fii aydi nnaas dadka gacmahooda waxa ku dhex jirana nac oo iskaga tag yuxibaka annaas dadku way ku jeclaanayaan markaas xadiidun xasanun weeyaan rawaahu ibnu maajah baa wariyey wagayruhu iyo keyrkiis biasaniida xasana buu yiri xadiidkan ibnu maajaha soo saaray min riwaayati khaalid ibni camrin alqurashi can sufyaan athawri can abi xaasim can sahli bni sacad saasay ku tahay sheekhu isnaadkiisu inuu xasan yahay buu sheegay arrintaa daymaa ku sugan sababtoo ah khaalid ibnu camr alqurashi ninkaa isagaa marka imaam axmed wuxuu ka yiri munkaru lxadiid marna leysa bihiqatin buu yiri yarwi axaadiida bawaatiil axaadiid baatil wariya ibnu muciin wuxuu yihi laysa xadiiduhu bishay xadiidkiis waxba ma aha mar kalena wuxuu yihi kaana kadaaban yakdib marka calaa kulli xaal ninkan marka a'imadii jarxiga iyo tacdiilka sida ka muuqata aqwaashooda aad iyo aad buu ninkan daciif u yahay nacam saa darteed buuna xadiidkanu daciif ku yahay nacam ayb macnaha xadiidku laakiin uu xambaarsan yahay in adduunyada dhexdeeda lagu zaahido oo aakhira laga jeclaado oo adduunyadan xaqaaradeeda iyo yaraanteeda la arko la muujiyo dadka gacmahooda waxa ku jirana la nocon dadka la baryin nusuus fara badan baa u marqaati kacayso taa iyada ah adduunyada inay wax iska e, liito ay tahayna nebiga wuxuu kula dardaarmayba inuu zuhdi la imaado ibnu cumar xadiidkaasna wuu noo imaan doonaa kun fi dunyaa kaanaka gariibun aw caabiru sabiil adduunyada waxaa ku noqotaa nin dhul oo dhulkiisii aan joogin oo yacni markaa qurbo jooga oo kale adduunyadii ku noqo ama nin musaafir ah oo jidka jid goynayo sidiisoo kale noqo de musaafirku iyo ninka meel uu qariib ku yahay joogo waxa weeyaan eh, meel uu qariib ku yahay qof qurbo qofkii joogo de maal badan kama samaysanayo haddaanu meeshaas mustaqbal ka rabin saasoo kale adduunyadii ka noqo buu leeyahay adduunyadu inay wax yar iska tahayn allaaba tilmaamo wuxuu yihi iclamuu anama alxayaatu dunyaa lacibun walahun waziinatun watafaakurun baynakum watakaathurun fi اlamwaali wاlawlaad kamatali kaytin acjaba alkufaara nabaatuhu uma yahiij fataraahu musfaran uma yakunu xutaama wafi laakhirati cadaabun shadiidu wamakfiratu min allah wuxuu yihi alla subxaana watacaala adduunyada waa dheeldheel ilmo yaryar dheeshood oo kale waa lahwi dadka waaweyn waxa ay ku daahaan waay waa isku faanid aada maal isugu faanaysaan iyo ilmo kamahali kaytin markaasaa roob lagu shabahay roob fiican oo da-ay oo dadka beeraha beeraha fashaa oo beeraha qotaa ay aada iyo aada u cajab geliyey markaa dabadeedna marka eh, uma yahiiju fataraahu musfaran intou cows iyo beerihii iyo wax soo dhaliyay ay cagaarteen dabadeedna aafo ay intay uga dambeysay markaa ay cagaar ay jaallo intay noqotay burburtay baaba-day beertii marka roob meel ku hooray cagaar iyo caws soo saaray oo markaa dabadeedna beertii ay ba-day unbaa adduunyada dhan laga dhigay aayadda kale ee suurata yuunusna saasay leedahay inamaa mathalu lxayaati dunya kama-in anzalnahu min alsamaai faاkhtalata bihi nabaatu اlardi mima yaأkulu الnaasu wاlancaamu xata ida ahadat اlardu zukrufaha wazayanat wadana ahluha anahum qaadiruuna calayha ataaha amruna leyla aw nahaara fajcalnaha xasiida kaan lam tagna bاlأms kadalika nufasilu اlaayaati liqowmin yatafakaruun nacam aan shalayba aan meesha ku oolin beer intay cagaarnayd shalay haddana duufaan iyo dabaylo daran intay u yimaadeen baaba-day oo qofkii maanta markuu soo istaagay isdhahaya war meeshaan shalay talow beerma ku taallay saasoo kale adduunyada ilaahi subxaana wa tacaala uu ka dhigay rasuulkana caleyhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay waxa uu dadka ugu cabsi badan yahay oo muslimiinta ugaga shayga uu aad cabsado inay adduunyada ay tahay oo waxa uu yihi xadiid muslim oo werinayo min xadiidi abi saciidin alkhudri ina addunyaa xulwatun khadira adduunyadu waa macaan tahay waa cagaaran tahay Eh, wain allaha mustakhlifukum fiiha allana idinka ayuu madax idinkaga dhigo adduunka uu idiin dhiibay eh, nacam oo dadkii idinka horreeyaad ka dhaxasheen ayaad ka dhexlaysaan eh, wain allaha mustakhlifukum fiiha fayanduru kayfa tacmaluun alla wuxuu eegayaa sida aad yeelaysaan itaqu dunyaa adduunye ka dhowrsada waataqu nnisaa haweenkana ka dhowrsada iska ilaaliya fa awala fitnati bani israa'iila kaanat fi nnisaa fitnadii ugu horreysao reer bani israa'iil haween bay ahayd <clears throat> marka meesha aan ka rabno waxay tahay itaqu dunya adduunye ka dhowrsada ayb marka waa izhad fi dunya iyada laftirkeeda weyaan waxaa kaloo nabigu sala allahu alayh ali wasalam uu yihi akhwafu maa akhaafu calaykum eh, maa yuftaxu calaykum min zahrati dunya wa waxa aan idinkugu cabsi badanahay waxaa weeyaan waxa la idiin furfuri doono oo adduunyada dhaldhalaalkeeda ah ayb marka qofku inuu ku dagma ma aha adduunyada dhaldhalaalkeeda adduunyaduna inuu wax yar oo kasoo qaado aakhira adduunyada ka weyn walal aakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila ayb wanaagga aakhira aa ku hesho wanaagga adduunyada waa ka wen yahay dhibka aakhiraha kusoo gaarana walciyaadu billaahi dhibka adduunyada isagaa ka weyn mar walba aakhira ayaa weyn walidalika rasuulka sala allahu caleyh ali wasalam wuxuu yidhi yu'taa biancami ahli dunya min ahli nnaar fayusbaqu fi nnaari sabqa waxaa la keenayaa aakhiro midkii yacni adduunka ugu nicmaysiga badnaa oo ugu yani dhaqnaa ee ugu yani yacni raynrayn badnaa ayaa la keenayaa ee ahlu naarka ahay markaasaa naarta ayaa hal mar la gelina markaasaa laleeyahay hal mar rabbika khayrun qad weligaa khayr iyo nicmo maku soo martay markaasu wuxuu leeyahy laa wallaahi yaa rabbi maya ilaahan ku dhaartay rabbiyo wayu'taa biab-asi ahli dunyaa adduunyada kii ugu baaska badnaa oo aan dhibka ka bixin ee laakiin mu'minka ahaa ayaa la keenayaa min ahli ljannati ah fayusbaqu fiiha sabqa hal mar baa naarta jannada saa loo gelinayaa markaasaa waxaa la dhahayaa halmar mara bika bu'sun qatu weligaa baasma kusoo maray markaasuu dhahayaa laa yaa rabbi maya rabbi marka kanna maxaa ilowsiiyey nicmadii uu haystay kanna maxaa ilowsiiyey dhibaatadii adduunyada ee uu ku jiray waxaa weeyaan aakhira inay ka weyn tahay marka aakhiradaas weyn ayaa laga rabaa qofku inuu marka uu xoog saaro iyada marka inuu jeclaado maaha inuu aakhiradiisa adduunye ku iibsado ilaahayna subxaana tacaala dadkaas aad iyo aad ayuu u eedeeyey wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina ishtaraw alxayaata addunya bilaakhira kuwa nolosha adduunyada aakhira ku iibsaday falaa yukhafafu canhum alcadaab cadaabka lagama fudaydinayo buu yidhi walaa hum yunsaruun mana loo gargaarayo ayb marka qofka inuu adduunyadiisa aakhiradiisa inuu adduunye ku iibsado ma aha ishad fi dunyaa adduunyada dhexdeeda eh, eh, ku zaahid oo adduunyadii ha kula yaraato adduunyada xaqir ishad nac oo yani fi dunya eh, yani adduunyada iyo dhalalaalkeeda nac fi dunyaa adduunyada dhexdeeda yuxibaka allah ilahay waa ku jeclaanaya wazhad fii aydi nnaas dadka gacmahooda waxa ku jiraan iska nac yuxibaka annaas dadku way ku jeclaanayaan maxaa yeelay baahi badan iyo bugto badan dadku way kugu nacaanaa layihi marka qofka haddaad mar walba baahidaada dad u muujiso way ku nacayaan laakiin allah haddaa baahidaada u muujiso marna ilaahay subxaana wa tacaala ma ku nacayo addoonkiisa alla inuu baryo wuxuu ka jecelyahay malaha ayb in dadka baryadooduna sideedana waaba xaaraanba xadiidkii qabiisata bni mukhaariq iyo axaadiid fara badan ayaa macnahana tusayso nabiga sala allahu caleyh ali wasalam wuxuu yihi ina almas'alata laa taxilu ilaa liaxadi halaatin saddex midkood mooyaane baryadu xalaal ma ahan buu yidhi nin ijtaaxad eh, eh, nin maalkiisu yacni ay aafo baabi'isay maalkiisii baa ka gubtay dhibaata uga dhacday marka markaasuu faqriyey inuu waxbaryo markaa waa u banaanta intuu wax ka helayo kan labaad waxaa weeyaan warajulun taxamala xamaalatan nin laba qolo isdagaalsan lacagtiisa ku heshiisiiye muslimiin muslimiinta ka mid ah ninkaa isagana waxaa u bannaan inuu yiraa lacagtaasa iga gashay ummaddan heshiiskoodii halay siiyo zakadaa xataa wax laga siinaya kan saddexaad waxaa weeyaan waa nin yacnii gaaja ay qabatay xataa yashhada halaatatun min dawi lxija min qaraabatihi ilaa saddex qaraabadiisa kamida oo dadka yani u saaxiibka ah caqliga ah oo yani indheergarad saddex nin oo odayaalo indheergarad oo ciddiisa ah ilaa iyagaa xaalkiisa ka warqabi ogi ilaa ay kaga marqaati kacaan war ninkii hebel ahaa gaajaa haysato dhulku yaallaa ay yidhaahdaan kaa isagana intuu ka helayo wax dhabarkiisa toosiyo way u banaan tahay marka baryada markaasu wuxuu yihi nabigu sala allahu caleyh ali wasalam wamaa siwaa dalika wixii saddexdaa kasoo haray yaa qabiisa yaa qabiisatu suxtun saddexdaa wixii kasoo haray oo min almas'alati barya ah waa xaaraan uu yiri nabiga sala allahu aleyh ali wasalam marka baryada xaaraan dadku ma moodayaan inay xaaraan tahay uma maleeyaan nacam rasuulka sala alla slam waa suxti wey midda kale rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu aleyh ali wasalam ina almas'alata kaddun baryadu waxaa weeyaan buu yidhi waa qofka weji gabax waay wejigiisii ayuu diirayaa nacam qofka saa'ilka ah ee baryada badan aakhiro waa imaanayaa walaysa calaa wajhihi muscatu laxmin iyadoo wejigiisu wax yani hiliba aanu ku oolin ayuu imaanaya aakhiro nacam marka aakhirana de qoraxdii waa lasoo dhaweynaya wejigaaga haddii maqaarka laga fiiqa marka qoraxda sidee bay kuu saameyneysaa si xoogan bay kuu saameyneysaa maqaarka adig hadda kaa celinaya qoraxdan qoraxdan yani kulaylka badan ayb marka axaadiidtaas oo dhan baa kusoo aroortay nacam baryada yani xumaanteeda sidoo kale yani nabiga sala allahu aleyh ali wasalama xakiim ibnu xisaam waatii uu ku yiri maalkan haddaad adiga baryo ku qaadato lagu barakayn maayo waxaad noqonaysaa kaladii yakulu walaa yashbac qof wax cunaayoon dhargeynin oo kalea noqonaysaa buu laakiin maalkan haddaad ku qaadato bisakhaawati nafsin adoon baryin haddii lagu siiyo oo saa a ku qaadato buurika laka fiihi o kamaa qaala sal ll ly slam waa lagu barakaynaya marka dadka wax gacantooda ku jiraan in la naco axaadiista faraha badan baa kusoo aroortay xadiidun xasanun weeyaan xadiidkan rawaahu ibnu maajah wagayruhu biasaniidi xasana xadiidka ciladiisa waa aragtay oo khaalid ibnu camr alqurashi baa ku jira waana ninkaas dacfigiisu aad ba u daran yahay nacam halkaas baan marka kaga tegaynaa ka ayb alxadiidu athani wthalaathuun xadiidka kow iyo soddonaad can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal laa darara walaa diraar xadiidun xasan rawaahu bnu maajah wadaara quطniy wagayruhma musnada warawaahu malikun fi lmuwaطa'i can camri bni yaxya can abihi can اnabiyi sala allahu alayhi waalihi waslama mursala faasqطa aba saciidi walahu طurqun yaqwى bacduha bbacd can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu inuu yiri laa darara walaa diraar laa darara dhib ma jiro oo shareecada wax dhib la layraa dhexdeeda ma ahaanin walaa diraar dhibtanna ma jiro oo qofka inuu heyrkiis dhibo qofka inuu isaga wax dhibo oo uu ficil wax ku dhibana ma jiro xadiidun xasanun xadiid xasana weeyaan xadiidkan rawaahu bnu maajah ayaa wariyey wadaara quطniyu iyo daara quطni wagayruhuma iyo keyrkood musnadan xadiidka isagoo musnad ah musnadan isagoo musnad ahoo bimacnaa yacni sanadkiisu ilaa nebiga uu taxan yahay wa rawaahu maalikun xadiidka maaligna waa wariyey fi lmuwaطa'i buu ku wariyey can camr bni yaxyaa can abiihi can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam mursalan camr bni yaxyaa iyo aabihiis yaxya iyuu ka warinaa caninabiyi yaxyana nebigu ka wariyay sal ll slam mursalan isagoo mursala buu saa ku wariyey marka yaxyahan waa taabici nebiga ma soo gaarin marka inuu nebiga xadiid u tiiriyo ee uu ka wariyo mursal baa la yihaha nacam oo marka mursalku waa wixii taabicigu uu nebiga u tiiriyo halkaana taabici baa nebiga u tiiriyey xadiidkan maalik saas buu xadiidka ku wariyey laakiin ibnu maajah iyo daara qutni ayaa iyagu xadiidka mutasil ka dhigay fa asqada wuxuu tuuray marka abaa saciidin bou tuura abuu saciidin alkhudri walahu xadiidka wuxuu leeyahay duruqun duruq yaqwaa bacduhaa qaarkood uu xoogoobayo bibacdin qaarka kale uu ku xoogoobaya duruq yacnii eh, qaarkood ayay xoogoobayaan maxay ku xoogoobayaan bibacdin kuwa kale ayay ku xoogoobayaan ayb xadiidkan xadiid xasana weeyaan duruqdiisa marka la isu geegeeyo qaacida aada iyo aada muhim ayaana ku jirto qaacidadaasna waxay tahay Eh, dhib wax dhib la yiraa shareecada inaan inuusan ku jirin laa darara walaa diraar laba macna laba ayaa lagu macneeyey culamada qaarkood waxay leeyiin labadan eray waa isku mid oo kan dambe kan hore unbuu xoojinaya laa darara dhib ma jiro shareecada dhexdeeda walaa diraar dhibna ma jiro saa in la yiraahdo oo isku macno laga macneeyo labada kelmadood laakiin culimmada waxay u badan yihiin inay kala duwan yihiinoo kan koowaad ay tahay laa darara dhib ma jiro oo bimacnaa marka waa isim markaas waa isim laa darara yacni darar iyo dhib wax la yidhaha shareecada kuma jiro maxaa yale shareecadu waa sahlantaha walaa diraarna waxaa weeyaan dhibidna ma jirto dhibid qofka inuu qof kale dhibo ama isagu markaas dhibka qof kale ou dhibaayo isaga ha ku faa-iido sida uu u arkaayo ama yaanu ku faa-iidino isagoo wax dana aan faa-iido iyo wax soo gelayo dheef soo gelaysa aanay jirin inuu wax iska dhiba ma aha labada kolba waa u xaaraam macnaha marka xadiidku sidaas weyaan laa darara dhib ma jiro oo shareecada dhib ma laha walaa diraar dhibidna ma lahano ama dhibtanna ma lahano qofku inuu cid kala dhibo taana iyadana marka maleh shareecada isku soo duuduub nabiga sala allahu caleyh waali wasalam addararu waadiraar ayuu nebigu waa diiday dad in la dhibo xaqdarro nebigu waa diiday shareecadana dhib inaanay ku jirin bauba sheegayba qofku inuu qof kala dhib geliyo laakiin bixaqin uu ku geliyo cid baad dhibtay laakiin xaq baa ugu leedahay maxaa yale xuduuddii allaba ayuu ku tacadiyay qofkii waa la ciqaabaya markaas maalan nin baa nin wax ka xaday waa ku caddaatay gacantaa laga goynaya ma la dhahay laa darara walaa diraar dadkayaa la dhibin ma la dhahay maxaa yaele midkaani waxaa weeyaan asaa xadgudub sameeyey soo ma kasin taa iyado marka waamarkaad leedahay marka walaa diraar dhibidna ma jirto ay bigayri xaqin baa meesha ku jirta marka xaq darro in dad loo dhibo sharciga ka mid ma aha oo ma jirto saas weyaan marka macnaha meesha ku jira qof marka xaqdarre in dhib loo gaarsiiyey ma banaano waana laba nooc qofka in xaqdarra qof in yacni dhibaato la gaarsiiyo oo si xaqdarra a ah loo gaarsiiyo waa laba nooc midkoo midda koowaad waxaa weeyaan qofku wax ujeeddo ah oo uu dhibkaas kaleeyaha ma jirto oo aan ahayn inuu dadkaas dhibaayo bismaane waa laba nooc mararka qaar qof baa qof dhibaayo wax dana oo uu kaleeyahana ma jira dhibkaas keliya un dadku unbuu iska dhibayaan kaas marka isaga waa nooc yacnii tan xaaraan inay tahay inay fool xun tahay wax shakiya kuma jiro nacam qur-aankuna aada iyo aad buu u reebay dadka in layska dhibo bilaa macno oo waxaa ka mid a dardaaranka dadka meelaha marka dadka lagu dhiba waxaa ka mid a dardaaranka qur-aankuna uu reebay oo alla subxaanah watacaala wuxuu yidhi min bacdi wasiyatin yuusaa bihaa aw daynin hayra mudaar min bacdi wasiyatin yacnii dhaxalkaas saa ayaa loo kala qaadanayaa min bacdi wasiyatin dardaaran kadib nacam yuusaa bihaa aw la dardaarmaayo aw amase daynin dayn marka dayntii ninkii meydka lagu lahaa la bixiyo dardaarankiisii la dhiibo kadib ayaa dhaxalka layskugu imaadaa saas aayadulahi soo ma jeedid hayra mudaarin dardaarankaas oo hayra mudaarin mid wax lagu dhibaayo aan ahaynu ilaah yiri marka dardaaranka haddii wax lagu dhibaayo ma banaano mana la fulinayo oo alla wuxuu yihi faman khaafa min muusin janafan aw ithman fa aslaxa baynahum falaa itma caleyhi ninkii ka cabsado dardaaranka gardaro iyo xaqkaleexasho iyo qofkii uga cabsado qofku marku dardaarmayo war ilaahay ka cabso dadka ha dhibin inaa tiraahdo wamin huna ayaa nabiga sala allahu caleyh ali wasalama ou uga xari ou u diiday qofku inuu dardaarmo wax ka badan saddex meelood oo meel maalkiisa saddex meelood oo meel unbuu dardaarmi karaa maalkiisa wixii saddex meelood oo meel ka badan ee uu dardaarmo sharci waa joojinaya taas marka waa dardaarankii waa kaasa xadiidka abi hureyrana wuxuu ahaa ina alcabda la yacmalu biaacati illahi sitiina sana uma yaxduruhu lmowtu fayudaaru fi lwasiyati fayadkhulu nnaar qof baa laga yaabaa lixdan sano inuu alla soo caabudayo dhimashadiibaa ku imaanayso dardaarankiibu si oo wax ku dhibaya markaas ayaa marka naarta u gelaya ayb markaas wuxuu aqriyay tilka xuduud ullah ilaa qowlihi waman yacsi illaha warasuulahu wayatacadda xuduudahu yudkhilhu naaran khaalidan fiiha marka xadiidka shahr ibnu xawshab baa ku jiro laakiin dardaaranka arrinta aayaddaa u marqaati kacaysa ayb ibnu cabaas wuxuu yidhi alidraaru fi lwasiyati min alkabaa'ir dardaaranka oo dadka lagu dhibo kabaairtay irtay ka mid tahay soomaaliduna arrintaas aaday u yaqaanaan oo ilmihiisiibuu maalan kala jecel yahay midbuu xoogaa gaar wuxu siinayaa si xunbuu u dardaarmayaa dardaarankii waxaa weeyaan marka eh, ayuu wax ku dhibayaa ma fiicna mararka qaar waxay noqonaysaa qof dhaxalkiisii le ilmihiisiiba qaarkood wuxuu leeyahy waxaan u dardaarmay sartaas hebel oo ilmaheyga kamida ah sartaasaan u dardaarmay hebel kale kaasaan u dardaarmay marka eh, taa marka iyada waa mamnuuc qof wax dhaxlaayo waxmaba loo dardaarmi karaba in allaha qad acdaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarihin buu yidhi nabiga sal ll ly slam ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu siiyey mid kasta ah oo yacni dhaxal u saaxiiba xaqiisaba oo alla siiye eh, falaa wasiyata liwaarihin mid yacni wax dhexlaaya dardaaran ma laha dardaarmaya waxaa ka mid a meelaha wax lagu dhibo haweenta marka la furo oo lasoo rajcaysanayo lasoo ceshanaayo ayaa dadka dad waxbay ku dhibaan haweenka waa ku dhibi jireen waagi hore laasiimaa jaahiliyadii xad ma lahayn furiinku waa furayaa markii ciddadeedu ay soo dhowdaha iyow haddana soo ceshanaya haddana waa furayaa markay dhowdahab haddana soo ceshanaya dalaaqii marka wuxuu iska ahay midaan tiro lahayn haweentii lama furin lamana qabo waxba ay ku dhibi jireen sharcigu marka wuxuu ka dhigay dalaaqii tiro u yaala saddex laba laba waxaad leedahay yani eh, mar ayaa wax soo ceshi kartaa marka saddexaad waxbama soo ceshin karti maxaa yeele dhibkii um, haweenka in la dhibo ayaa ilaahay subxaana watacaala arintaas uu ku joojiyey sidoo kale ilaahay subxaana tacala wuxuu yihi faamsikuuhuna bimacruufin ow sariixuuhuna bimacruuf walaa tumsikuuhuna diraaran haweentu ha haysanina naagta aada furtaan yacnii ha haysanina oo ha soo ceshanina idinkoo wax ku dhibaayo soo ma garan idinka oo wax ku dhibaayo walaa tumsikuuhuna diraara ayb waxaa kaloo alla yidhi wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna nimankooda haweenka nimanka qaba ayaa ku xaqnimo badan haweenkooda inay soo ceshtaan haweenkii ay dalqad koowaad iyo mid labaad iyo ku fureen inay soo ceshtaan iyaga ayaa ku xaqnimo badan in araaduu islaaxan weeyaan waa laakiin hadday wanaag doonayaan inay wax hagaajiyaan inay wax dhibaanna inay wax dhibaan inay wax dhibaan haddii ay doonayaan rajcadii waxaa weeyaan waa waa waa er, e, soo soo ceshashadii oo wax ku dhibo arrintaa iyadaa waa dembi meelahaasaa marka ka mida waxaa kaloo ka mid a sidoo kale haween al iilaa haweenka in laga dhaarto oo la yidhaha ilaahay baan ku dhaartay inaanan ku tegaynin haweentii inuu u taga iyoo yacni calaaqo ay dhex marta ayuu ka dhaaranaya sharcigu wuxuu ka dhigay afar biloodu siiyey afar bilood hadday dhaafto ama fur ama waxaa la leeyahay ama ku laabo oo dhaartaadii ka kafaara gudo ayb maxaa yeele waa dhib dhib marka haweenka lagu dhibo ayuu ahaan jira waxaa ka mid a nuujinta nuujinta in wax lagu dhibo oo alla wuxuu yihi laa tudaara waalidatun biwaladiha walaa mawluudun lahu biwaladihi waalido yani mid wax dhashay lama dhibo ilmaheeda laguma dhibo oo haweentii waa isfurteen cunugii marka waa waa naas naaskiibuu nuugayaa inaad tiraahdid maya adiga ii nuujin maysid keen oo aad ku dhibto ah, hooyadii dhashay ma banaano ah, wahaakada n walaa mawluudu lahu biwaladihi sidoo kale marka ninkiina in ilmihiisa lagu dhiba ma aha nacam waxyaabahaas oo dhan marka waxay ka mid tahay dararka iyo yacnii buyuucda oo kale ilaahay subxaanahu watacaala shaaricu ama sharcigu eh, beeca in wax lagu dhibo waa waa aad buu u reebay waxyaabaha marka beeca in wax lagu dhiba maxaa ka mid a waxaa ka mid a maalan addoommada marka la gadaayo in hooyo iyo gabadheeda in la kala gado oo la kala geeyo oo laa tufaraqu waalidatun man faraqa bayna waalidatin wawaladiha waladiha faraqa allahu baynahu wa bayna axibatihi yowma alqiyaama ayaa la wariyay nacam oo haddii laba addoon la gadaayo hooyo iyo gabadheeda in la kala gada maa in laysku gado maxaa yeele calaaqadii dad isdhalay oo la kala geynayo dib dambe aanay isu arkaynin waa dhibaataa ku sugan iyo darar iyo dhib baa ku jiro waxyaabahaas oo dhan marka waa meelaha dararka uu soo galo qaacidadanna waa qaacido guud waay marka yani sharciga maxaasintiisa waxaa ka mid a ah kitaabkai sunnada qaacido guud bay bixinayaan qaacidadaas marka waxaa lagu dabaqi karaa dhacdooyin fara badan waxyaaba fara badan oo dhacdooyin oo adduunyada ka dhaco ayaa loo celinaa meeshaas hadda yacni mucaamalo kasto habdhaqan kasto oo uu ku sugan yahay dhibaato ay ugu sugan tahay muslimiinta eh, yacnii dadka labada eh, labada qofoo eh, habdhaqankaas oo dhex maraayo mucaamalo kasta iyo habdhaqan kastoo dhib ku sugan yahay oo xaaraanaa leedahay oo sharcigu waa reebay maxaa kugu daliila laa darara walaa diraar idan marka xadiidkan xadiid asal oo cadiim ah ayb meelo badan buuna soo hoos galaan waxaa ka mid a ah maalan deriskoo kale inaa ku dhibta maaha qofka darisnimad darisnimada aad la tahay oo maalan aada tiraahdeed hadduu wax u baahdo alwaax yar inuu gurigaaga yacni kusoo taagto hadda hadduu u baahdo adigana aanu kugu dhibeynin inaa u diida ma ahna ayb waxyaabahaas o dhan marka waxaa weeyaan waxay ka mid tahay marka sharcigu marka aad iyo qaacida guudo sharcigu waana marka addarar yuzaala la yidhaha qawaacidda fiqiga kutubaha alqawaacid alfiqhiya ka hadlo qaacido waxaa weeyaan aada fiqiga ugu soo laalaabata oo waxaa la yidhaahdaa addararu yuzaal dararka iyo yani dhibaatada yuzaal waa la zuuliyaa oo sharcigu yani meel allaale meeshii darar yaallo waa zuulinayaa shayga labaad marka xadiidka oo til nooca kale waxaa weeyaan qofku inuu wax dhibo isagoo isdhahaayo nafci aa ka heshid qofku waxbau dhibayaa heyrkiis bau dhibayaa heyrkiis ayuu dhibayaa markaas wuxuu isleeyahay adaa arrintan nafci kugu jiraa hebel dhib marka taana ma banaana oo sharcigu waa reebay maxaa ka mida maalan midaas wuxuu yihi nabigu sal alla ly salam laa tamnacuu fadla almaa biyaha dheeraadka ah ee adiga aadan xoogaaga ku qodanin ee meesha un ilaahay subxaana watacaala uu geliyey dadka ha u diidin liyumnaca alkala si markaas daaqa qofka looga manciyo loogu diido reebaadiyaha maxay sameynayaan meel buu imaanayaa isaga kusoo hormarayo biyo iyo xareed baa meesha fadhiso biyihiibu isagii marka biyaha isaga ceel ou qotay ma aha batrool kuma shubo waa biyo ilaahay meesha iskaga shubay dadka kama xigtid markaad kusoo hormartay oo aada dantaada ka oofsato qofka kale u daa sharcigu marka wuxuu reebay inaad dadka biyahaas ka gadato oo aad tidhaahdid anaa usoo hormara keena lacag sababta aa u yeelaysidna ay tahay dadkaanu xoolahooda si aysan meesha u daaqin sababtoo haddii biyihii aad dadka wax ka siiso oo qofkaani biyaha oo xoolihiisu ay cabaan meeshaas unbau daaqaya agagaarkaas oo haddana daaqaya marka si aan daaqa lagugu soo ciriirinin inaad dadka biyaha u diidid ma banaana marka hadda tan waa maa dhibkaan dhibkan marka waa maxayna waa nooca labaad oo wax aan ka hadlayno qofkan buu dhibayaa markaas wuxuu isleeyahay dhibkiisaa dani kugu jirta adiga ma banaano arrintaas banaan qof muslima dhibkiisa inay dani kaasoo gasho ma aha ayb xadiidkan marka macaanidaas dhan buu xambaarsan yahay alxadiidu thaalithu wathalaathuun xadiidka soddon iyo saddexaad can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal low yucطa annaasu bidacwaahum ladacaa rijaalu amwaala qowmi wadimaa'ahum walakin albayinatu cala almudaci walyamiinu cala man ankar xadiidun xasan rawahu lbayhaqiyu wagayruhu haakada wabacduhu fi saxiixayn can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal rasuulku inuu yiri low yucda naasu dadka haddii la siin lahaa bidacwaahum sheegashadooda yacnii sheegashada iyagu ay sheegtaan keliya haddii wax lagu siin lahaa la dacaa rijaalun rag baa sheegan lahaa amwaala qowmin dad maalkood wa dimaa'ahum dad dhiiggood ayay sheegan lahaayeen walaakin ilbayinatu markhaatidase cala almuddaci midka wax wax ku andacoonaya wax sheeganaya korkiisay ahaatay oo laga rabaa walyamiinu dhaartana calaa man ankara qofkii inkiro ayay dushiisa tahay xadiidun xasanun weeyaan rawahu lbayhaqiyu baa weriye wagayruhu iyo keyrkii haakada sidaan wabacduhu xadiidka qaarkiisna fi saxiixayni buu ku sugan yahay xadiidkan ahmiyadiisa waxaa weeyaan waa aslun aslun fi lqadaa aslun fi lqadaa qadaha iyo yacni garsoorka islaamiga xadiidkan ayuu ku dhisan yahay aarkiisa xadiidkan ayuu ku dhisan yahay oo waa maxay laba qof hadday isu soo dacweyso nini uu yiraahdo hebel ayaa xoole iga qabo markhaati keensaa la dhahaya inuu xoolahan kaa qaaday yaa markhaatida laga rabaa ninka soo dacwooday baa laga rabaa hadduu markaati keeni waayo war hebelow adiga dhaaro xaqa si aada uga beri noqotid waxaan lagugu sheeganaya saa uga beri noqotid dhaaro waa dhaaranaya marka markhaatina waxaa lagu leeyahay ninka dacwada qabo marqaa eh, dhaartana waxaa laga rabaa qofka inkiraayo waa sida qaacidada guud waayo inta badanna xaaladu sidaan waa marar waa jirtaa laga baxo qaacidadan waxaa kamid a ah <clears throat> marar qaacidadan laga baxaayo way jirtaa oo waxaa kamid a ah qasaamada waxaa la yiraha oo kale alqasaama qasaamada waxay tahay ninbaa xaafad lagu dhex dilay xaafadaas lagu dhex dilayna lowth wax la yiraha baa jira lowth lowth waxaa la yirahdaa fiqiga yacni maladu waxay u badan tahay yacni aana iyo kalea jirta ninkan isagoo meyda xaafad laga helay xaafadda meydkiisa laga helay dadka deganna xoogaa ciilay isku qabeenoo dagaal baa ka dhexeeyo aana ayaa jirtay wax yacni wax yacnii inay ku dilaan tuhmad tuhmadaa jirta in lagu tuhmaysto dadkan inay ninkan dileen taasoo kale maxaa la sameynayaa marka ninkan la dilay dadka uu ka dhashaa dhaaranayo konton dhaar bay dhaaranayaan diyadooday qaadanayaan markaas ayay helayaan sooma kas waxay ku dhaaranayaan waxaan ku dhaaranaynaa inay ninkan qoladaa naga dileen oo rasuulka sal lla ly slam saasuu sameeyey qisadii xuwayisa iyo muxayisa iyo cabdiraxmaan ibni sahl saasuu ka sameeyey halkan marka qoladii dacwada qabtayaa dhaarta la siiyi sooma jeedid xadiidkan marka cagsi waay cagsigiisa waay masaladaas iyo waxyaaba yaryar unbaa laga soo reebaa adiga laakiin sida qaalibka ee badan markhaatida waxaa laga rabaa ninka dacwada qabo ee xaqa sheeganayo dhinaca kalena marka dhaarta waxaa laga rabaa qofka xaqa lagu sheeganayo xadiidkan marka asalkiisu eh, macnahaas aadka iyo aadka uweyn ayuu xambaarsan yahay ayb low yucda naasu dadka haddii la siin lahaa bidacwaahum sheegashadooda bimujaradi dacwaahum sheegashada ay sheeganayaan keligeed haddii wax lagu siin lahaa ninkii nin wax ku sheegtaba haddii la dhihi lahaa waa ku leedahay hoo la dacaa rijaalun rag baa sheegan lahaa amwaala qowmin dad maalkood wa dimaa'ahum bay sheega lahayn iyo dad dhiigagood walaakin ilbayinatu ah, markhaatiduuse cala lmudacii midka wax ku andacoonayo sheeganaya xaqa waa iga maqan yahay dhahayo korkiisa ayay taho isagaa laga rabaa walyamiinu dhaartana calaa man ankara qofkii inkiray korkiisa tahay xadiidun xasan weeyaan rawaahu lbayhaqiyu baa weriye wahayruhu iyo heyrkii haakada wa xadiidka asalkiisana fi saxiixayni buu ku sugan yahay marka way dhici kartaa markaatida laftirkooda haddii laga shakiyo in la dhaarin karo oo markhaatida haddii marka shaki yimaada in la dhaarin karo waa waa waa dhici karta oo waxaa kamid a ah qisadii suurat lmaa yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum lmowtu xiina alwasiyati itnaani dawaa cadlin minkum aw aakharaani min hayrikum ilaa laga gaaro fayuqsimaani biاllahi in irtabtum laa nashtarii bihi hamanan walow kana daa qurbaa walaa naktumu shahaadat allah ila aakhir laaya alxadiiu alraabicu wlcishruun xadiidka alxadiidu alraabicu wاthalaaثuun xadiidka soddon iyo afaraad can abi saciidin alkhudriyi qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama yaquul man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liiman rawahu muslim can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal waxau yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkan maqlay yaquulu isagoo leh man ra'aa minkum munkaran man ra'aa qofkii arko minkum idinka idinka mida munkaran munkar qofkii arko falyuqayirhu ha dooriyo biyadihi gacantiisa ha ku dooriyo ha ku zuuliyo fain lam yastatic haddaanu awoodeynin fabilisaanihi carabkiisa ha ku dooriyo fain lam yastatic hadduusan awoodeynin fabiqalbihi qalbigiisa ha ku zuuliyo ha ku dooriyo wadalika kaagaasina adcafu liimaan iimaanka kan ugu taagta daran weyaan rawahu muslim xadiidka muslim baa wariyey xadiidkan isagana wuxuu asal u yahay maraatib lmri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar darajaadka alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar darajaadka uu leeyahay ayuu xadiidkan ka waramayaa oo nabiga sal alla ly slam wuxuu yihi man ra-aa minkum munkaran munkar qofkii arko falyuqayirhu biyadihi ninkii munkar arko ha ku dooriyo gacantiisa yacni alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar awalan waa waajib waa farad kifaa'i ah ummadda qeyb ka a ah hadday u istaagto inta kale dembiga waa ka dhacaya haddaan loo istaagin waa lawada dambaabaya oo alla wuxuu yihi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr wayamuruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar ajarkana kuwaasaa helaya munkarkii waxyaaba marka waxaa jiro waxyaaba culamo iyo caamaba ay kaa alamru bilmacruuf wanahyu cani ilmunkar oo culumo iyo caamaba ay ka qeyb qaadan karaan kaas marka waa maxayna waxaa weeyaan waxyaabaha sharciga ee macluum min addiini bidaruura ee daahirka oo qof kasta oo muslima ah uu garanayo maalan qof salaadda aan tukanin baa aragta war ilaahay ka cabso war salaada tuko salaada waa waajib ninkaan gel ninkaan tukanin naartou gala sidaas baa tiri markaasuu salaadii markaas taasoo kale marka ma lagu dhahayo cilmi ma leedahay adiga caalim ma tahay ma lagu dhahayo taasoo kale somakas khamradii oo kale war khamrada waa xaaraan ilahay khamrada waa xarimay iska waxyaabana waxaa weeyaan waxay u baahan tahay in eh, cilmi waxyaabana cilmi bay u baahan yihiino inay horta munkar yihiin iyo inaanay ahayn qof inuu ogyahay waa waxaan marka wax kastaa diinta kamida isku darajo ma aha munkar kastaana isku darajo ma aha taa iyado marka waa taas waxaa kaloo la rabaa munkarka marka la faraayo eh, macruufka marka la faraayan ujeedaa munkarkana la reebaayo qofku waa inuu la yimaado waxaa la yidhaha marka eh, xikma inuu isticmaalo oo alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar dadka daraf laba daraf iyo <coughs> waa laba daraf iyo dhexdhexaad daraf waxaa weeyaan maba faraayaanba macruuf ma faraayaan munkarna ma reebayaan daraf dad eh, dadka kamidana waxaa weeyaan xikmad ma isticmaalayaan munkarkan darajadiisu intay la eg tahay haddaad zuulisa munkarka weyn miyaa meeshii soo gelaayo waxaasoo dhan ayay shuqul kuma maxaa yaele shareecadu waxay la timid masaalixda inay dhammaystirto mafaasidana ay baabi-iso haddii aan mafsadada iyo dhibka la wada baabi-in karinna yacni in wax un laga baabi-iyo shayga haddaan isaga dhaan munkarka dhan la zuulin karin wax un in laga zuuliyo taas marka waxay u baahan tahay fiqhi iyo fahmay u baahan tahay walidaalika muctasilada nimankan la yidhaha firaqa kamida usuushooda waxaa kamid a alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar maxay ka wadaan ayaga marka ninka madaxda ah haddii uu qalooc yar la yimaado ee uu joor sameeyo ee cadaaladda oo ka taga halmar in lala dagaalo saasay qabaan maxay daliishanayeen man ra-aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi gacanta ku zuuliyaana la yidhi imaam axmedna wuxuu yihi marka iyo salafku waxay dhihi jireen gacanta in lagu dooriyo macnaheedu maaha seef in la qaato iyo xabad in la qaato nacam munkarka waxaa weeyaan inaad qofkii ka qabato gacantaa ku zuuliso haddaa ka qabato maalan qof aad adiga canaanan kartood sulda iyo awood ku leedahay ayaa munkar samaynayo khamri waxbuu cabaya dhalooyinkii wix inta ka qaada qashinka uga rida wax mafsadaana kama imaanaysa gacantaa ku doorisay marka munkarka gacanta halagu dooriya macnaheedu marka maa xabad hala qaatay hala dagaalamo maahan saasuu imaam axmed leeyahay laasiyama marka nimankan muctasilada marka qaacidada xadiidkan baa marka waxuu la galay in la dagaalamo oo marka marka hadday dagaalamaan maxaa ka dhalanaya munkarka weyn baa ka dhalanaya kii soo ma garan ilaa ninkan madaxda waxuu haystaa awood buu leeyahay xoog buu leeyahay waxaa laga yaabaa marka laba labadan kooxood marka inay diriraan haddii marka eh, sida eh, dagaalkaas uu batanan waa lagu naf nafweyna naf marka inay go-do muslimada iyaa daran marka iyo in munkarkan cadaalad daradan halka xaba ama labada xaba ah hala zuuliyo iyaa daran marka munkarka walidaalika shareecada inaan madaxda lagu bixin oo lagu fallaagoobin sidaasay u amartay iyadoo la fiirinaayo dar-an lilmafsadati lkubraa mafsado weyn ayaa yacni ma aha in lagu leeyahay mafsado ninkan fasaad ma sameeyo ma aha macnaheeda madaxda ah fasaadkiisa laakiin iyo marka la fiiriyo kan imaanayo kan imaanaya badan waa marka haddaanu qofka taas fahamsanaynna eh, marka alamru bilmacruuf annahyu can ilmunkar fiqhi buu u baahayaa haddaanu qofka aanu fahamsanayn khatar waa oo culimadii hore waxay dhihi jireen macruufka aada faraysaa yaanu munkar noqonin munkarka aad reebeysana munkarka weyn yaanu imaanin haddaa rabto inaa wax maxaa yl alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar waa dhulkoo la islaaxinayo islaaxaagii marka duu fisaad isku bedela dhibaatadeeday leedahay man ra-aa minkum munkaran munkar qofkii arko idinka idinka mida falyuqayirhu ha dooriye biyadihi gacantiisa ku dooriye ayb fain lam yastadic haddaanu awoodeynin fabilisaanihi carabkiisa ha ku dooriye ma awoodeysid maxaad samaynaysaa marka carabka inaad ku doorisid weeyaan nacam ayb oo carabkaaga dadka inaad ka waanisid wax uga sheegtid ninka madaxdaa marka haddii la waaninayo isaga weliba wuxuu u baahan yahay in inta loo tago meeshiisa loogu tago ilaahay ka cabsan hadduu ku dilo markaas jihaad xaqa ayaa ku dhimatay afdalu ljihaadi kalimatu xaqin cinda sulaanin jaair ir yiri nabiga sal l slam jihaad waxaa ugu fiican kelmad xaqa oo sulaan jaa'ira agtiisa laga dhaho nacam soo ma taana marka waa taas nacam fain lam yastadic haddaanu awoodeynina fabiqalbihi qalbiga ka zuuliyo oo qalbiga ha ka inkiro haddii marka qalbiga uunan ka inkirin waxaa weeyaan waa dembigiiba oo ku jiraa marka isaga isagaaba ku jira wadalika kaagaas oo qalbiga in laga inkira adcafu liimaan iimaankan ugu tabar daran waxaa laga qaadanaa marka xadiidkan iimaanku inuu leeyahay ziyaado ee nuqsaan iimaanku inuu nuqsaamo xadiidkan daliil u yahay sababtoo ah iimaan waxaa lagu sheegay adcafu liimaan inuu yahay mid kaloo ka mid kaloo ka xoog badan inuu jiraa laga fahmayaa marka nacam halkaa marka iimaanku inuu is tafaawud inuu yani inuu kala duwan yahayo midna xoog badan yahay midna dhexdhexaad yahay mid daciif yahay mid aada daciif usii yahay ayb nacam ibnu rajab marka wuxuu leeyahay ama alinkaaru bilisaani walyadi carabka iyo gacanta oo wax lagu laga inkiro fa inamaa yajibu bixasabi daaqa iyaga yani gacan inaad wax ku zuuliso munkarka iyo inaad carabka aad ku doorisid waa intii tabartaada ay tahay laakiin qalbiga intii tabartaada ma ah qalbigaaga yaa qasbi kara adig taana marka inaa in la ogaado idan marka alinkaaru bilqalbi waa fardun calaa kulli muslim marka markaan leenahay alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar waa fardu kifaaya waa xukunka caamka ah qalbiga laakiin inaa munkarka ka nacdo qof kasta waajibay ku tahay xaalad kastana iyadu waa waajib laakiin in gacan iyo carab munkarka lagu dooriyaa iyadu waxay u baahan tahay qudra iyo awood bay u baahan tahay ibnu cabaas baa marka amaa iyadu marka waxuu haddana aad aada iyo aada uga sii hadlay eh, suldaanka amarka la faraayo iyo munkarka laga reebayo iyo ayuu aada uga hadlayo oo marka ibnu cabaas buu athar ka keeno nin baa u yimid markaasuu wuxuu yihi alaa aquumu ilaa hada sulaan fa aamuruhu anhaahu ninkan madaxda miyaanan u tegaynin buu yidhi ibnu cabaaso ee aan wax faraynin waxna ka reebaynin markaasuu wuxuu yihi laa takun lahu fitna fitnaha u noqon yidhi iska daa marka ibnu cabaas wuxuu ogaa ninkan in yani fitno ka weyn munkarkan munkar ka weyn inuu imaanayo markaasuu wuxuu yihi afara'ayta in amaranii bimacsiyati illah oo waayahay ka war inuu yidhi ninka madaxda hadduu ifara macsi macsi inaan sameeya hadduu ifara ka war qaala wuxuu yihi nabigu sal alla ly ibnu cabaasan ujeedaaye dalika aladii turiid kaas weeyaan waxa aad doonayside fakun xiina idin rajulan markaas nin raga noqo nin rag a noqo diid macsida markaa hadduu ku dila a aragtid uu yidhi laakiin adiga ha ku or ordin uu adoon awood u lahayn marka macnahaasa marka ibnu cabaasna sidaas ayuu dhihi jiray ama in la yidhaha munkarkan zuulinaynaa seefan ku zuulinaynaa wuxuu yidhi fayuqshaa minhu lfitanu alatii tuaddii ilaa safki dimaai lmuslimiin waxaa laga cabsanayaa fitan inay ka dhalato taasina markaa ay sababto dhiirid badan inay ku daataan nacam ayb haddii gaalnimo uu la imaadase waxaa weeyaan iyadoo dadka ahluxalli walcaqdiga waxaa laga rabaa inay zuuliyaan oo ay markaa dadka muslimiinta qof usoo doortaan sidii aan horaba u sheegnay ayb taasna marka iyada waxaa weeyaan xadiidkan sidaa ayuu maraatibta eh, wuxuu ku sheegayaa marka eh, wuxuu ku sheegayaa marka eh, maraatibta munkarka loo zuuliyo ama loo reebo alxadiid alkhamisu wathalaathuun xadiidka soddon iyo shanaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam laa taxaasaduu walaa tanaajashuu walaa tabaaqaduu walaa tadaabaruu walaa yabic bacdukum calaa bayci bacd wakunuu cibaada allahi ikhwaana almuslimu aqu lmuslim laa yadlimuhu walaa yakhduluhu walaa yakdibuhu walaa yaxqiruh altaqwa haahuna wayushiiru ilaa sadrihi halaata maraat bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraamun damuhu wamaaluhu wacirduh rawaahu muslim can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyay abi hurayra qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam laa taxaasaduu ha isxasdinina walaa tanaajashuu ha isfallisinina oo beeca ha isku eryinina walaa tabaaqaduu ha isu carooninina muslimiin haddaad tihiin walaa tadaabaruu ha isu daba jeedinina walaa yabic yaanu gadin bacdukum qaarkiin calaa bayci bacdin qaarka kale beecooda korkooda yaanu wax ku gadin oo waxa isku kor gadgadinina wakunuu ahaada cibaadallaahi ay yaa cibaadallaahi addoommada allow ikhwaanan walaala ahaada almuslimu muslimka aqulmuslimi muslimka kale walaalkiis weeyaan laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yaqdulhu ma hoojiyo walaa yakdibuhu been uma sheego walaa yaxqiruhu ma xaqiro attaqwa alla ka cabsigu haahunaa halkaanu ahaaday wayushiiru nebigu wuxuu ishaaraya ilaa sadrihi laabtiisa alaaa maraatin saddex jeer bixasbi imri'in min ashari qof waxaa ku filan bixasbi imri'in qof kaafigiisa iyo wax shayga ku filan min ashari sharciga filan xaggeeda waxaa weeyaan an yaxqira inuu xaqira akhaahu lmuslim walaalkiis muslimka ah kullulmuslimi muslimka dhammaan muslim dhammaantiis calalmuslimi muslimka kale korkiisa xaraamun weeyaan xaaraam damuhu dhiigiisa iyo wamaaluhu maalkiisa wa cirduhu iyo sharaftiisa rawahu muslim xadiidkan wuxuu aada uga hadlayaa calaaqada muslimiinta ay dhexdooda ahaanayso marna inaanay calaaqa xun aysan noqonin midnimadoodana ay aada u ilaaliyaan waxyaabaha midnimada muslimiinta inay iska ilaaliyaan maxaa ila alla wuxuu yihi inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu waa walaalo fa aslixuu bayna akhaweykum walaaltinimadiina hagaajiya waxyaabo kastee marka walaaltinimadaas wax dhaawacayo dhan ilaahay waa naga reebay <coughs> waxyaabaha marka midnimada dhaawacayo walaaltinimada dhaawacaayona laga reebay suurat lxujuraadi ka buuxaan oo suurat ladabna la yiraahdo ay ka bilaabanayso qof faasiqa war uu soo sheegay inaan lagu duulin oo wax lagu dhisin hadday dagaalamaan dadka muslimiinta laba koox oo muslimiina in la heshiisiiyo qoladii diidda markaa laysugu tago si heshiiska ay u timaado inaan lays xaqir inaan laysku jeesjeesin magacyo xunxun inaan layskula bixin inaan malada laysu xumaynin inaan lays jaasuusin inaan lays xamanin inaan nasab layskugu faanin iyo qabiil layskugu faanin waxyaabahaasoo dhan suuraddaasa si fiican uga hadashay xadiidkaana waa sii dhamaystir markaa nebiga wuxuu ku bilaabayaa sala allahu caleyh ali wasalama laa taxaasaduu ha isxasdinina xaasidnimada waa maxay qofkan inuu jeclaysto nicmada hebel haysto inay ka baaba-do iska ilaaliya taas nacam ayb xaasidnimadu marka waxaa weeyaan xikmadii ilaahay baad liddi ku tahay markaa xaasidta adiga nacam ko walaa tanaajashuu oo dadku hadday isxasdaan marka calaaqadooda waa xumaanaysaa waxayna dhalaysaa arrintaas marka in cadowgooda oo ka faa-iideysta mar kasta ayb waana marka mushkilada ama ibtilada yani dadka muslimiinta lagu ibtileeyey ee lagu shideeyey waqtigan koox walbaa kooxda kale xasdaysa ay ku gardaroonaysa xaqeeda ma ogola wanaageeda ma rabto waxa nicmo ay haysato inay ka baaba-aan ay jecel yihiin cadow in inuu ka baabi'iyey jecel yihiin iyaga dhan iyo cadowga cadowgiyaasa cadowgii baa walaalo noqday muslimiintii waxay isku noqdeen marka cadow waxa ugu daran taas iyagii dhexdoodii cadoway isku noqdeen muslimiintii cadowgoodii saxda ahaa ee alla oo u tilmaamayna saaxiibay ka dhigteen nacam oo marka cadowgiiba xaggii xagga la kala jiraayo u kala heelinaya nacam marka waxyaabahaas day imaadaan oo dadka calaaqadoodu ay sidaa ku hallawdo halisaa ah marka la gelaya walaa tanaajashuu naj najha isku samaynina ha isfallisinina fallisaada annajshu waxaa weeyaan in laysku eriyo asalkeeda waxaa ugaadha marka la eriyo ugaarta qofka ugaaranayo marka la eriyo marka macnaha hadda loo jeeda waxaa weeyaan adoon beeca dan ka lahayn ayaa ninbaa matalan alaabuu haystaa markaasu wuxuu yidhi nina ninaa marka wuxuu u gaara beec konton dollar adaa markaas waxaa tiri toddobaatan dollar ayaan ayaan kaa siinaa adiga marka waxaas inaad gadata ma rabtid haddaa laakiin rabta inaad gadato ay banaan tahay beyculmusaayada la yiraa oo nabiga caleyhi salatu salaam waqtigiisa waa lagu dhaqmay bukhaarina waa warinaya ogshanada iyo waxaan hadda la yaa intaas iga siiya konton lixdan toddobaatan midaa dhahay siddeetan haddaad dan ka leedahay shaygaas inaad gadato waa bannaan tahay laakiin haddii aadan dan kale ahayn ma banaana maxaa yeele dadkaad ku dhibaysaa waa laa darara walaa diraar ka da-an ka ninbaa marka eh, dadku marka waxay sameeyaan kuwa alaabta iskale ee kambaniga wax iibinaya ama qofka wax iibinaya dadun kusoo dhex darsanaa dadkan si ay beeca ugu kiciyaan ayaga waxba ma gadanaya kuwaasa marka xadiidka u diidawalaa tabaaqaduu ha isu carooninina oo ha isku carooninina ha isku xumaaninina caro maya ha isku caroonina buqdigu marka waxaa weyaan qofka muslimka caro oo dhammaystiranoo boqol kiiba boqol walaalkiis inuu carooda ma laha laakiin muxuu lahaan karaana qad yubqidu min wajhin waqad yuxibu min wajhin dhinac inuu ka jeclaado dhinacna waxaa la rabaa waa ka nici karaa maalan bidcow ku dhex jira macsibau sameynaya bidcadii macsida waa nacaysaa biqadri iimaanihi inta iimaan oo haystana waa ku jeclaanaysaa labadaas marka waa leeyahay qofka muslimka in allaale inta iimaankiisu la egyaha jacaylkiisu la ekaanaya in allaale inta iimaanka uu ka fogaanayana nacayb waa nacaysaa ta iyada waa banaan tahay nacam gaaladuna marka maxay leeyihiin nacayb taam ay leeyihin marka inaa sidaasaa marka ay u uqeybsamaa qofka marka waxaa laga yaaba marka buqdigu alla darti inaa u carooto waa la rabaa laakiin waxaan alla dartii aan ahaynoo naftaada iyo yacni adiga wax kugu dhisan iyo cuqdad adiga aa qabta iyo nacaybka ku salaysan sharcigu wax kasoo qaad male ayuu ka dhigay waxaan wax kasoo qaad lahayn qofkuna muslimkaana uma banaana waa inuu ilahay uga cabsado mana banaana qofka muslimka walaalkii saddex maalmood ka badan inuu ka hijroodo oo ka tago hada wbilahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wasaxbihi waslem